tahay tilmaan oo ammaan ah oo khaasa ah hadda loola jeedaa lafdiga marka cadafka laysku cadfay waa cadfu اlcaam alkhaas oo afnaa ayaa ka caamsan xamdiga ilaa xamdiga waa ammaan kaliya sanaaguna waa tilmaantoo dhan waxayna ahayd maalinkii qoraxdu madoobaatay markuu salaada ka baxay ay ahayd khudbadan markuu nabigu aqrinayay sala allahu calayhi wasalam maalintii qoraxdu madoobaatay markii uu salaada ka baxay ayay ahayd nabigana sifadiisu sidaasay ahayd sala allahu calayhi wasalam mar kasta oo uu doonaayo dadka inuu la hadlo wuxuu ku bilaaban jiray hadalkiisa ilaahay inuu ammaano subxaanahu wa tacaala saasuu hadalkiisa ku bilaaban jiray waana sida saxda qofka muslimka markuu rabo inuu hadlo oo khaasatan weliba waxyaalaha muhiimka uu ka hadlayo waa inuu hadalkiisa ku bilowdaa ilaahay inuu ammaano oo alxamdulilaahi uu yidhaahdo haddii sidaas laga tago waxaa bedelkeeda imaanaya waxyaalo kale dadku inay samaystaan ah, oo la idhaha hawlkaan bilaabane faatixada noo akriya marka shay walbaana diinta meeluu ku leeya shaygan meeshuu lahaa dad ka qaado meel kale dhigto nabiga raacidiisii waa kaa qaldama hadda salaada marka la tukaayo allahu akbar la yidhaa haddaadan faatixada akrin ee ammaan kale aad ilaahay ammaanto salaadu ku ansixme maxaa yaele meeshan faatixada iska leh marka hadalka la bilaabayo haddaadan ilaahay sidaa nabigu u ammaani jiray u ammaanin ee aad tidhaahdo faatixada noo akriya sidii nabigu ku bilaaban jiray iyadana waa aad khilaaf waxaa la rabaa meel walba sidii nebigu yeeli jiray in la yeelo salaaddii marka la tukanayo la idhaahdo oo qofkii faatixadii u akriyo markii hadalka la bilaabayana lagu bilaabo sidii nebigu ku bilaabi jiray iyadana salى الlahu عalيه wasalam oo uu qofku yidhaahdo alxamdu lilah meel walba sidii nabigu yeeli jiray in la yeelaa la rabaa haddaan la yeelin waxay imaanaydaa nabi khilaafid weeye ana nebiga nabiga salى اllahu calayh wasalam xamid allah allah ayuu mahdiyey oo ammaanay caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn wa afnaa calayhi alluu tilmaamay uma qaala nabigu wuxuu yidhi maa min shay shay ma jiro shaygaasoo lam akun aan ahayn uriidtuhu mid lay ilaa ra'aytu shaygii waa arkaa fii maqaami meeshaas aan taaganay haadaa oo kan ah xataa aljannatu jannadii iyo wanaaru naartii mar'iyatu waa miduu arko maalinkii qoraxdu madoobaatay markuu salaada ka baxay ahe markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh shay ma jiro aan horay la ii tusin ilaa meeshaas hadda aan taaganay dhammaan waa arkaa xataa jannadii waa u jeedaa naartiina u jeedaa saasuu yidhi nabigu sala allahu alay marka shay waa nakiro fii siyaaqi nafyi maxaa loola jeedaa macaam ah nakira fii siyaaqi nafyi weliba min la gelshay nas ayay ku tahay cumuumka cumuumay faa'iidayda cumuumkaas ma sidaasuu ku nabadgalay mase waa la khasisay kayta wax walba nabigu ma arkay sala allahu alay slm mase waxyaalo gaar aha loola jeeda waxyaalo gaar aha loola jeeda labada kayd waxa ay tahay oon shaki ku jirin waxyaalo gaar aha loola jeeda ee wax walba loolama jeedo waa dliil صaxiixa waa xadiis صaxiixa marka deliilka la qasisayana ma banaana in lagu qasiso wax aan deliil kale ahayn marka culammada muslimiintu waxay nasgareeyeen caddeeyeen in la kasisay ashyaadaanna loola jeedo waxyaalihii ummadda loo ballan qaaday sida fitanka adduunka dhici doona guulaha ay muslimiintu gaari doonaan qiyaamaha waxay la kulmi doonaan taasaa loola jeeda intaasaa loola jeeda ibnu abijamra sharaxiisa su-aashaasuu keena macaana mase waa taas markaas ayuu wuxuu yidhi wالظaahiru minhuma alwj w wejه اlأkhiir sida daahirkaa waa wejka dambeeya oo ah an yakuuna اlmuraadu bihi maa yuxtaaju bihi اlإkhbaaru ilaa ummatihi wixii loo baahan yahay nabigu ummadiisa inuu u sheego wamaa yakusuhu salى اllahu calayh wasalam fii daatihi اlmukarama iyo waxaa ilaah ku gaar yeelay nabiga daatadiisa la karaameeyey wamaa akramahu اllaahu bilidilaaci calayh wixii nabiga ilaahay ku karaameeyey inuu daalac siiyo markaasuu wuxuu yidhi walawalu macnaha hore oo laydhah waa caam wax walbaa nabigu arkay mamnuucun waa mamnuuc in lagu fasiraa maxaa dhacay yaa tusaa yadullu calaa daalika alkitaabu wasunna kitaabka alle iyo sunnada nabigaa tusayaan kitaabkiiu ku bilaabay wuxuu yidhi kitaabkii faqwlu ama alkitaabu faqowluhu tacaalى qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayb ila اllah cirka waxaa ku sugana malaa'iga dhulka waxaa ku sugana banu aadam iyo jinni ah ma oga qaybka allah keligiisa og haddii la yidhaha wax walba waa dalcdana qaybku ogaaya ka imaanay aayadaana khasisayda xadiis wa ama alxadiid xadiidkana xadiidka bukhaari iyo muslima khasisa miftaaxu اlgaybi kamsun qaybka qasnadihiisa waa shan laa yaclamuhuna ila اllah allah cidaan ahayna ma oga allah maan cid kaloo makhluuqu ma oga laa yaclamu maa taqiidu اlarxaam waxa riximyaalka ku jiro ilmaha ah allah cidaan ahayna ma oga saa tiraada ilmihii hadda waa la arkay kombyutara la saaray waxaa la yidhi waa mataano waa wiil waa gabar ka waran intaas ogaal weyn maaha ma dhiciso ma soo dhacaa mise waa bila dhammaysana combyuter ma sheegaa ma ahlu janna mise waa ahlu naar combyuter ma sheegaa waxa uu sheegayaa waa wax yar iska kooban waxa uu sheegaya waa wax waxaa riixilka ku jira waxaa sida kaamilka og allah keligiis weeyaan walaa yaclamu maa fii qadin ila اllah berri waxa dhacaya ilaahay maan cid kale ma oga waxa berri dhaci doona allah maan cid kale ma oga nabiga yidhi sal اlahu alay slm walaa yaclamu mataa yأti اlmadaru axadu ila اllah roobku markuu imaanayo allah maan cid kale ma oga walaa tadri nafsu biأyi ardin tamuutu ila اllah naftu meeshay ku dhima doonto allah maana cid kale ma oga walaa yaclamu mataa taquumu saacatu ila اllah qiyaamuhu markuu dhacana allah maana cid kale ma oga marka wax walbuu daalacday haddii la yidhaahdana waxay noqonaydaa in la yidhaahdo dhammaan nabiguna waa ogi wuxuu yidhi ibn abi jamre waliannahu laa yumkinu an yuxmala haada calaa jamiici اlguyuub suurtagal maahan qeybkao dhan in lagu fasiro inuu daalacday lianna dalika yuؤaddii ila istiwaaءi اlkhaaliqi wاlmakhluuq arrintaas waxay gaarsiinaydaa haddii layha qaybkoo dhan u dalacday khaaliq iyo makhluuq in la sino ah, culimamaduna qaybkoo dhan ogi allana og taasaa ka imaanaysa ah, taas ayaa ka imaanayda wa huwa mustaxiilun caqlan wa sharcan waana mustaxiil wax dhacaya maaha caqligaaba lagu ogy inay mustaxiilta sharcigiina waa ka soo sheegay ma ahan ibn abi jamra keliya aimada sidaasay u sheegeen alimaam suyuudi xaafid suyuudi sharxa nasaa-iga markuu sheegay xadiidka wuxuu yidhi wuxuu yidhi waqad bayanat riwaayat lmusanifi ana qowlahu kulla shay hadalkaas nabigu yidhi riwaayadda waxaa caddayday musanifka maqsuusun biqowlihi wucidtum lafdigaasa khasisaya oo hadda lafdiga yaan fiiriya waxaa annaga lafdiga noo qoran uu yahay ee bukhaariga ma min shayin bism laakiin صaxiixu muslimka waxaa ku sugan ra'aytu fii maqaami haada kula shayin wucidtum fiiri qaydka kula shayin wucidtum saasaa saxiix muslimka ku tahay waxa aan arkaa waa shay kastoo laydin ballan qaaday fito idn fidnooyinka dhacaya dagaalada dhici doono qiyaamaha jannada naarta intaas marka wuxuu yihi xaafidu suyuudi tan waxaa qasisayda lafdigaasa qasisaya lafdigaasaa qasisaya wadalika khaasun bifitani dunya arrinta nabigu u daalacday waxay khaas ku tahay fidnooyinka adduunyada wa futuuxihaa furashayaalka wa bimaa fi laakhirati min aljanati wanaar iyo jannada iyo naarta wa taasay khaas ku tahay axaadiista khasiisayda xadiidkaana tiradii ka badtay oo nabigeena suban salى الlahu عalيه wasalam xadiidka صaxiixa dadka laga leexinayo xawdka nabiga inay ka cabaan markuu nabigu yidha ummatii ummatii waxaa layleeyahay inaka laa tadri ma axdaثu bacdak war kama haydid adiga gadaalkaa waxay diinta ku soo dareen idan waxaa dadku maanta samaynayo nabigu war kama hayo dadka caasiyoobay kuwa gaaloobay kuwa bidcada la yimid kuwa fisqiga la yimid allah og nabi maxamed wuxuu leeyay sal اlahu alay slam aakiro waxa ilaah ileeyaho laygu leeyahay ma ogi dadkaan waxay sameeyeen ka war haddaad tiraa waa u oga nabigiyaa kule waxaa la leeya ma ogin ka war marka adiladu waa cadday sida qoraxdii waa cadday marka shay kastoo fitanka adduunyada dhici doona jannada naarta futuuxaadka kuwaas weeye maa min shayin shay ma jiro shaygaasoo lam akun ah aanan ahayn uridtuhu in lay tusay ilaa ra'aytu waan arkaa fii maqaami maqaamkayga haada oo kan ah tanna waxay ku tusaydaa qudrada ilaahay weynankeeda jannada oo carshiga hoostiisa ku taallo toddobada sama ka sarrayda dhammaan samawaadku kama xijaabin marka alla ugu talagalay inuu tuso dhammaan wixii makhluuqayo ka sokeeyey alla uga wareeji markaasaa nabigu arkay sala la naarta oo aad u hoosaydana ayadana ilaahay wuu tuso waana arkay isagoo halkaas jooga marka qudrada alle wax caajis geli kara lama arko waa awood kaamil ah dhammaan waxaas oo jawhara way isku aadi waayeen hal maruuna tusay nabiga weliba hal mar u wada tusay awoodda alle kamaalkeeda ku tusay xata aljannatu wanaaru in la godaa banaan waa mubtada khabara loo soo qadala xataaba ibtidaa'iya xata aljannatu jannada wanaaru naarta mar'iyatu waa midu arkay waxaa bannaan in la kordhigo xata aljannata wanaar waxay ku cadfan tahay ilaa ra'aytuhu shaygii waa arkaa xata aljannata wanaara waa arkaa cadafkana waxaa markaan u suubinay sax damiirka in wax lagu cadfo mutasilkaa haddee markaan waa bannaan yaho fasliyaaba jira fasliyaa jira in la kasriyana waa bannaanta xataada jeero laga dhigo xataa aljannati wanaari hataa jannada iyo naarteen ujeeda saddexdaba bannaan fawxiya waa la ii waxyooday uu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam ilaya anaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin imtixaanayo su-aalaa laydin weydiina ah. su-aalo a weydiina in laydin imtixaanayo oo su-aalo laydin weydiinayo saasaa la ii sheegoo la ii waxyooday saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam fauxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum idinka tuftanuuna in laydin imtixaanaa fii qubuurikum qubuurihiinaa laydinku imtixaanaa misla ow qariiba misladaa mudaafulaygeed waa la xajay markaasaa sidii ayagoo idaafaysan looga tegayoo tanwiintii laga ilaaliyey oo asalka kalaamku wuxuu yahay mila fitnati اmasiixi dajaal masiixi dajaal fidnada fidnadiisoo kale ow qariiba ama wax ku dhow min fitnati masiixi dajaal wuxuu yidhi raawiga asmaa ka laa adri ma ogi aya daalika labadaas kelimo midkii qaalad asma ay tihi inay tihi misla fitnat اlmasiix dajaal iyo inay tihi qariiba fitnat masiix dajaal qariiba min fitnati masiix dajaal labada midkii ay tihi labadaas mid aheed fitnadii masiix dajaal waa fitne aad u daran fitnada masiix dajaal aad ay u daranta aaday u daranta shubahaad badan wataa rabbinimuu sheegana nabig wuxuu yihi sal اlahu alيه wasalam qof isku haysta inuu muumin yahay aa u tega oo isla adugu muumin hata wax kaama qaadi karo markaasuu shubahaad kusii dayna markaasuu raaca le arwa rabbi ruma mar hala raac uu leey shubahaadka u wato marka meel markaad ku maqasho ha aadana ka carab masiixi dajaal axaadiista culamada u daliishaday ka mid tahay ahlulbidac lama dhegaysto maxaa yeele shubahaadu wataa dajaaliya adu waxaa is leedaha adigu waxa waya cilmigaaga waa badan yahay saladaanna waa ka warqabtaa ma baadiyoobaydi shubahaadu kugu sii dayna markaasaa raaci nabi wuxuu leeyahy dajaal meel haddaad ku maqasho ha raaci ha u tegi meesha u jooga ha aadi qofa isla adugu muuminaa ta shaki laguma geli karo warkaa waa kuu cadi xaqu bannaankuu kuu yaalla soo ma jeedi waa u tegaa markuu tago shubahaadu kusii dayna markaasuu raaca saas darteed ahlusunna waljamaaca yidhaahdaan ma bannaana qof mubtadaxa in la dhegaysto ma bannaana maxaa yeelay mubtadicadu waxay wataan shubah dajaaliya shubhooyin oo waxa weya been ah waxaa dhacda adoo isleh adugu baabku waa kuu baxo laguma qalbi karo in shubahaadkaas aad ku baadiyoy sidaasaa dhici karta marka fidnadiisu waa weyn tahay dajaal middaas sida ay u weyn tahay imtixaan u weyn ah laynin imtixaana saas wey marka labadaas la fimidiyo marka asalku sidaasu ahaa mila fitnati masiixi dajaal aw qariiba min fitnati masiixi dajaal waxay la mid tahay ka qowli shaaric bayna diraaceey wa jabhati اlasad iiri bayna diraaceey wa jabhati اlasad asalku muxuu ahaa bayna diraaceey asadin bayna dirاacay اsdi wa jabhة اsd kii hore mudaafkii laga xadfay lidalaalati الثaanي sidiisiya loo daayey tana waa sidaas oo kale laa adri moogi aya daalika labadaas midka qaalad ay tihi asmaa min fitnati masiixi dajaal fitne ku dhow ama lamid aha layn imtixaana yuqaalu waxaa laydin leeyahay qabuuraha marka laynu ku imtixaana maa cilmuka ogaadkaagu muxuu yahay bihaada rajuli ninkanaad ka ogtahay ninkan maxaad ka taqaanaa nebi maxamedaa loo suurayna sala allahu calay wasalam taasna waxay tusaydaa qudrada ilaahay weynankeeda qudrada ilaahay weynankeeda waxaa la ogsoon yahay qaaradaha kala duwan qaaradaha kala duwan mar kastaba intaasaa ku dhimanayda kumanaan kun aa dhimanayda waxaa dhacdaa daqiiqad inay kumanaan dhintaan qaaradaha kala duwan qof kastoo qabriga la geeyana nebi maxamed ala tuusaa sala allahu alay wasalam awoodda alla weynankeeda ah. isla markaas markaasaa leeya maxaad ka tiqi ninkaan ah. maxaad ka tiqinay ninkaan saasaa lagu nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam yuqaalu waxaa la leeyahay maa cilmuka maxaad ka og tahay cilmigaagu muxuu yahay bihada rajuli qofkii marka adduunka rumaysnaa ee iimaankiisu jaasim ahaa ee cilmi ku dhisnaa alla kacabsi ku dhisnaa ilaahay baa u laqinaya qofkaas ama tilmaamaha nabiga ha yaqaan ama yuu oqon mar hadduu nabiga si saxa u rumeeyey oo uu raacay jawaabtiisa alla u laqinay nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalayه wasalam faama almu'minu qofka muuminkaa awilmuuqinu qofka yaqiinsan yaqiinta ka sii sarayda mumin oo labada lafti way isku dhow yihiin laakiin muqina sii sarayda qofkii muuminka ahaa ama yaqiinsanaa wuxuu yidhi raawigu laa adri ma ogi biayimaa labadaas midka qaalad asma ay tiri labada miday tiri laakiin midkii yaanan kale oqoon taas waxay kutusaydaa taxariga dadaalka ay ruwaaddu ku dadaalayaan lafdiga inay ku keenaan xadiiska hadday garan waayaan midka kale uga shakiyaan ay ku soo darayan marka qofkii muuminka ahaa ama muuqinkahayo yaqiinta ku sugnaa fayaquulu wuxuu leeyahay huwa ninkaanu muxammadu weeye rasuulullaahi rasuulkii ilaahay noo soo diray ergeygii rabbi noo soo diray weeye jaa'anaa wuxuu noola yimi bilbayinaati xujooyin cadcad walhudaa hanuun فأjبnaa waan ajiibnay وatabacnaa waana raacnay huwa محamd waa محamd aلaaثan saddex maru leey saddex mar ayuu leey u yidhi ibn abi jamra ma su-aashaa saddex mar lagu celina mase asagaa iskaga ceshana su-aasha maata ma maa cilmuka bi haada rajul ma saddex goora lagu celina markaasuu saddexdaa jawaabta ku celina mase halka mar markii la weydiiyo u leeya huwa muxamadu huwa muxamadu huwa muxamadu daahir waxa uu yihi saddex su-aalood lagu celina saddexda waa ku celina taasna waxay ku tusaydaa xaqu isma bedelo qofkaanuna shaki ku hadlama yaqiinu ku hadla baatilka isgabadhacleey qofka haddii uusan shaygan cilmi iyo yaqiin u lahayn su-aal weydii waxbuu ku jawaabaa mar kale weydii wax kaluu ku jawaabaa tii hore waa seega laakiin qofka cilmiga iyo yaqiinta ku sugan boqol goor haddii lagu cesho halkii waduu mara aa marka hore cilmi ku dhisan yahay iimaankiisa cilmi ku dhisan saddex goro lagu celiya saddexda iskhilaafi ma xaqaana lagu yaqaanaa inuusan iskhilaafin xaqa aa lagu yaqaan inuusan iskhilaafin baabilka iskilkhilaafa qofka aan wax u sugnayn oo aan waxa weya iimaankiisu sugnayn aana gebidhacleeya qofkaan ma gebidhaclaynaye haddii saddex la weydiiyo saddexdaba jawaabtii saxiixayda ku celina taas wuxuu yidhi waxaa kaloo laga qaadan qofka haddii iimaan saxa uu rumaysan yahay nabiga salى الlahu عalيه wasalam iimaan saxa mar hadduu rumaysan yahay mutaabacana laga helo nabigu daba joogi jiray salى الlahu عalيه wasalam caqiidadiisa caqiida u ahaa cibaadadiisa cibaado u ahaa wixii nabigu jeclaayo jecelya wuxuu nabigu nabcaayo necebya qofkaas xataa tilmaamihii nabiga yuusan oqoon shamaail muxamadiya yuusanba akrisan ila shamaail muxamadiya lagu bartaa nabiga tilmaamihiisa ama kutubta saas u hadasha tilmaamihii nabiga mar hadduu rumaysnaa raacina jiray waa u caddahay jawaabta waa loo laqina laakiin fiiriya munaafiqiintan ku dhacayda fiiriya marka kanu saddexdii jawaab su-aalo saddexdaba uu jawaabtii ku celiyo fa yuqaalu waxaa laleeyahay man seexo saalixan xaalata mid suuban camalkaagu saalix u ahaa mid ilaah raalli ka yahayuu ahaa iska seexo waxaa loola jeedaa raaxayso ah, raaxayso wey raaxayso iska istiraax qad calimnaa waa ogayn ala leeyahay in kunta inaad aheed la muuqinan bih mid yaqiinsan awalba inaadan ka shakisnayn nabiga nebinimadiisa salى اllahu calayh wasalam waa ogayn allah u soo diray su-aashaan in la weydiiyo allena waa ka ogaal badan yahi markuu weydiinayo alla waa ka ogaal badan yah qofkan wuxuu ku sugan yahi markaasaa laleeyahay awalba waa ogeyn inaad adiga yaqiinsaneed oon shaki kugu jirin raaxayso iska seexo saas ayaa la leeyahay wa ama almunaafiqu kii uurka gaalka ahaa aw ilmurtaabu kii ku shakisnaa nabiga nabinimadiisa iyo xaqa xaqnimadiisa laa adri ma ogiyuu yidhi aya daalika kaas midka qaalad asmaa ay tiri labada kelimayd mid tiri laakiin midii ay tiri ma ogi labaday un mid tiri midkay aheed laakiin ma ogi inay tiri munaafaq iyo inay tiri murtaab waana isla macno munaafaqu wuxuu ka shakisan yahay nabiga xaqnimadiisa sala allahu alay slm nabiga xaqnimadiisuu ka shakisanya qalbiguu ka shakisanya afkana wuxuu ka sheegaa inuu rumaysan yahy murtaabkuna sida fayaquulu wuxuu leeyahay marka la yidhaha maa cilmuka bi haada rajul laa adri ma ogi samictu naasa dadkaan maqlay yaquuluuna shayan wax iyagoo iskale faqultu wixiiyaan iska id iri waxay u joogta dadka dhahayaan maqlay waa iska id ma yaqiinsanayn qalbiga kama yaqiinsanayn mar hadduusan qalbiga ka yaqiinsanayn xataa munaafiqiintu waktiga nabiga joogay sal اlahu alيه waslm sida cabdulahi bn ubay ee nabiga yiqiinay jawaabta waa seegaan marka la yidhahdo xaad ka leedahay ma lama garanayo l ninka xataa ah, kuwii la noolaa saasuu yidhi ibn abijur waana saas ilaa lama kala qaadin marka fiiri marka kuwii xataa yiqiin ama wax bartay shamaa'il maxamediye xifdiyey ama nabigaba la noolaa jawaabtoodu mar hadduusan nabiga yaqiinsanayn asuusan nabigii raacin oon labadii laga helin jawaabtoodu waa laa ajri ma akan muuminkii aan nabiga arag ee nabiga lakiin yaqiinsanaa raaci jiro sunnadiisa jeclaana waxa weeyaan waa muxamedun rasuululahi u leey maxaa kanuu ku liibaanay kanuna ku khasaaray kanu wuxuu ku liibaanay nabiga mutaabacadii u raacsanaa sala allahu alay wasalam raaciddii nabiga munaafaqna muxuu ku khasaaray khilaafkii uu nabiga intaas ma rabtaa beri ilahay inuu jawaabta kugu sugo maanta nabiga dabagal sal la ala ka har bidcada ka har bidcada ka har bidcada caqiidadaa tii nabiga ka dhig sal la ala cibaadadaa tii nabiga ka dhig mucaamaladaa tii nabiga ka dhig dabagal nebi moxamed sal la ala slam waxa lagu liibaanaya waa raacidda nabiga sal la ala slam waxa lagu kasaarayaana waa khilaafidda nabiga sal اlahu alay wasalam marka raacnada sooma jeedin saas daraaddeed ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen qofka iska daa nabiga sifaadiisa qayb inuu ka jaahil yahay rabulcaalamiin sifaadiisa mujmal mar hadduu u rumeeyo qayb uu ka jaahil yahay waxba ka dhigin wuxuu ku keenay wejka soddon iyo afraad ibnu abi jamil ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen qofka jahliga uu ka jaahil noqdo bibacdi sifaati اlbaari waxba kama dhibayo mar hadduu sifaati alle si mujmal u rumeeyo oo inay xaq tahay u aaminsanay intuu arkay uu uhogaansamay inuu ka jahil noqdo kadhig muminiintii aan nabiga arag ma hadday nabiga yaqiin u rumaysnaayeen sunnadiisana ay daba joogeen ay jeclaayeenoo jacayl ruma ay jeclaayeen ilaahay baa xujadii u laqiray soo ma jeedo cilmigii munaafiqiintuna jahliyuu noqday mar haddaysan qalbigana ka yaqiinin nabigana aysan raacin sala allahu calah wasalam sidaas wey sidaas rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayraةa radي الlahu canh qaala abu hurayra wuxuu xadiidka teenan ka gudbin ibn abi jamra wuxuu yidhi xadiidkan waxaa kale oo laga deliishado ahlu sunna waljamaaca ay ka deliishadeen jannada iyo naartu inay abuuran yihiin maaha wa hadda kadib la abuurayo jannada iyo naartu waa abuuran yihiin hadday abuuran yihin nabigaaba arkayba sal اlahu alيه wasalam ahlubidca gobola qaba ma abuurna hadda kadiba la abuura marka xadiidkaanay ku caddahay jannada iyo naartu hadday abuuran yihiin waa diyaarsan yihiin marka qofka yidhaahda ma abuurna xadiiskiiyuu beeniyey xadiiskiiyuu beeniyey rawa bukhaariyu ima bukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo man waa kuma ascadu nnaasi dadka qofka ugu liibaanta bishafaacatika ergeyntaada yowma alqiyaamati aada ergeyn doonto qofka ugu ergeynta badan xadiidkaas masalada kale oo ay tahay xadiidkaas aan ka soo dhammaanay asmaa in la raaciyo waxay tahay su-aalaha ma dadkao dhan alla weydiinaya masadadan su-aalaha la weydiinaya jira qabriga saddex qof su-aal lama weydiiyo alambiyaa wالshuhadaa wاlmuraabiduun sida xadiis صaxiix ay sheegaysa saddexdaas su-aal qabriga laguma weydiiyo saddex qof su-aal lama weydiiye alambiyaa nabiga la dhihi maayo maa taqulu fi adarju xaad ka dhihi jirtay ninka ah, isagaa wax lagu imtixaana washuhadaana nabigaa sheegay sala اlahu alay sl ma la weydiinayo imtixaan waxaa ugu filan u yidhi safety waxa weeyaan dushooda ka ilacday ah, waa lasoo imtixaana imtixaanka muraabidiinta dadka iyagoo dhufayska ku jira oo gaalada hor taagan ku dhintayna ma la weydiinayo su-aal saddexdaasba la weydiin maa nabigaa yidhi macnaha shuhadada iyo muraabidiinta la weydiin maa nabigaa yidhi sala اlahu alay slm culummadu waxay dhahdeen shuhada haddaan la weydiinayn nabina inaan la weydiinayn waa min baabi اwlى وaxra waa uga qiyaastay labadaana nabigaa nasgareeyey kana waa looga qiyaastay rawa الbukhaariyu imaamu الbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow man waa kuma ascadu naasi dadka kan ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinka qiyaamaha marka la tago shafaacadaada iyo ergeyntaada qofka ugu liibaanta badan oo ku guulaysana waa qofke su-aasha cajaa'ibteeda fiiriya saxaabada su-aalahooda markaad aragto waxay ku tusaydaa taqwadooda alla kacabsigooda cilmi badnaantooda su-aalba su-aashay ka muhiimsantahay weydii jireen nabiga sala allahu cala slm qofka ku guulaysa doona ee helaya shafaacadaada yuuya waxaa la idhi asal waa ismu tafdiil calaa baabihim miya mise waa calaa kayri baabi ah, qofka ugu liibaanta badan miyaa la leeyahy mase qofka ku liibaanayaa la leeyahy labada kee la leeyahy waxaa saxiixa calaa baabihim sidiisa in loo daayo sababtoo ah shafaacada nabigu horta qofaysan gaarayn ma jiro xataa alkufaar oo say u gaarayda ashafaacaة اlcudma yaa ergeynaya sow nabiga maaha sal اlahu alay in dhammaan addoommada la kala xukmiyo ee waxa weya wixii naar le naar loo diro wixii jannada janno loo diro nabiga shafaacaةulcudma isaga iskale keligiis marka nabiyada kaleeto ay waxa weeyaan ay ka gaabsadaan nabiyullaahi aadam nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi nuux nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa dhammaan markay ka gaabsadaan uu leeyahay ana lahaa ana iskale waa midda ilaahay suuraة اisraa ku tilmaamayo xasaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda taas weeye nabiga iskale dhammaan marka addoommadii way gaartay shafaacadii laakiin shafaacada qofka kursi liibaanayo janno ku gelaya laga hadlo midka liibaanta badan waa qofka jannadii ku gala ama darajaadka sare ku hel ilaa taas nabigu waa ergeynaya sal اlahu alay wasalam wuxuu kaloo ergeynayaa albaabka jannada in la furo isaga ergadaas qof ka hor laga furi ma jannada wuxuu kaloo ergaynayaa dad naar mutay inuu u ergey inaysan naar gelin marka liibaanta weyn taasaa ka mid wuxuu ergeynayaa kuwa naarta gale in laga soo saaro janno la geeyo ah, dadkaas marka oo waxa weeyaan aad ugu liibaanaya ee jannada ku gelayaa yeyihiin su-aashaas waxay kutusaydaa saxaabada cilmigooda cilmiga saxaabada xood ibn abi jamre taas waxaa laga qaadanayaa macnaha inay qofku ku dadaalo sacaadada sababta lagu helayo iyo inuu sababkii uu la yimaado ku camal falo sababtoo ah wuxuu u weydiinaa inuu ogaado sababta lagu helaayo nabiga shafaacadiisa markuu ogaadan uu ku camal falo saas u weydiina sababka lagu helo shafaacada nabiga sala اla alay inuu ogaaduu rabaa markuu ogaadan uu ku dhaqmo saasuu rabaa su-aashaan saas ku weydiiyey qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laqad danantuka laqad danantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayra abaa hurayra waxaan maleeyey anlaa yas'alanii inuusan i weydiinayn can haada anlaa yas'alanii in la kor bannaan oo anta naasiba laga dhigo anlaa yas'alunii a oo anta mukhafafa min ahaqiila laga dhigo labaduba banaan maxaa yl bada daniyay dhacd bacda daniyay dhacda labaduba kuu banaan laqad anantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayra abaa hurayro anlaa yas'alanii inuusan iweydiinay can haadaa xadii can haada alxadii xadiidkan nabigu markuu joogay hadalkiisa xadii a la dhihi jir waa kana fiir soo ma jeedin nabigaa ku tilmaama maahan magac gadaal laga baxsha hadalka nabiga xadiis a la dhihi jir nabigu wuxuu xadiidkan inaad inuusan iweydaynayn ayaan ogaa axadun qof awalan minka xaal mid adiga ka horeeyo awala in la kordhigaa bannaan oo axadka laga xaaleeyo oo see nakira wax looga xaalaynaa waa nakira fii siyaaqi nafyi nafyaa ka horreya u banneeyey waxaa bannaan awalu in la yidhaah oo axadka laga sifeeyo axadkaasoo awalu adiga kaa horeeyo labaduba bannaan laqadanantu waxaan maleeya yaa abaa hurayra anlaa yas'alanii inuusan iweydiinayn can hada alxadiidi xadiidkan axadun qof axadkaasoo awala minka axadkaasoo awalu minka adiga kaa horeeya waa in la godaaba banaanta awala minka xaal uu axadkaas adiga kaa horeeyana waa banaan kolxalay wuxuu hi abi jabr waxaa laga qaadanaa haddii saa'il uu qofka culummada masalo weydiiyo qofkaas saa'ilkaa wax uu ku farxo wanaaga ah haddii la hayo in la farxad geliyo nabigu intuusan masalada uga jawaabin horta farxad geli ah, waa farxad gelin inuu yihi nabigu sal اlahu alay slm waa kuu malaynaayey inaan waxa weya xadiidkan lagaaga soo hormaray waa ammaan weyn ah, waa ammaan weyn wy marka wuu farxad geliyey nabigu sal la ala magaciisa inuu ugu dhawaacayna dhawaaqayna waa farxadgelin labaad inuu mas'aladii u sheegayna waa farxadgelinta saddexaad qofka muuminka wax kastood awoodo been laguma farxad geli karo laakiin wax kastoo xaqa ood ogta waa lagu farxad geliya muuminka marka nabigu wuu farxad geli nabigu sababtii uu sheegay marka sababtii uu sheegay uu ugu mareeyey xadiiskan inaan looga soo hormarayn sababta uu ugu mareeyey inaan xadiiskan looga soo hormarayn sababtii uu sheegay wuxuu yidhi limaa shay dartiisaan kuugu maleeyey ra'aytu aan arkay oo min xirsika dadaalkaaga ah cala alxadiisi xadiiska aad ku dadaalayso sidaad xadiiska ugu dadaalaydo sidaas markaan arkay aan xadiiskaan waxaan is idhi loogama soo hormari doono taas maxay kale kutusaydaa xadiiskan muhiimadda uu leeyay xadiisu xadiis caadiya maha akaru naasi naar waxaa gelshay shafaaca raadin markaasay waxay ku dhacaan sababkii shafaacada lagu weydaha oo shirki ah oo bidca ah ay ku dhacaan akaru naas akaru naas maxaa naar geliya dalabu shafaaca shafaac raadi shafaacu raadina shirkigu ku dhaca shirkigana waa lagu waayaa shafaacada shafaacu raadina bidcu ku dhaca ayadana lagu waaya sababka lagu waaya shafaacada nabiga ka midta ah, xawdka looga qabo marka xadiiska xadiis caadiya ma saasaa keentay inuu nabigu sirad xadiiska muhiimkaa ah, kollayba abu hurayre loogama soo hormari doono ah, loogama soo hormari doono dadaalka uu ka arkay siduu xadiiska u jamcinayo limaa shay dartiisaan ugu maleeyey ra'aytu aan arkay min xirsika dadaalkaaga xaggiisa cala alxadiis aad ku dadaalaydo waa kana intaas waa farxadgelintii uu farxadgelinaayey iyo xadiiska weynankiisa oo uu sheegay nabigu sal allahu calay wasalam haddana jawaabtu waa tana ascadu naasi dadka qofka ugu liibaanta badan bishafaacati ergayntayda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha man qof weeye qaala yidhi laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila اllahu allah maahane khaalisan xaalu ka baraxtirayo min qalbi qalbigiisa isagoo qalbiga ka baraxtirayo iiriya maaha afka kaliya ow min nafsii nafsadiisa xaggeeda isagoo ka baraxtirayo u fiirso khaalisan isagoo baraxtiraya muxuu ka baraxtiraa min ashirki u fiirso maxaa shafaacada nabiga marka lagu helaa tawxiid maxaa shafaacada nabiga lagu waayaa shirki saasay noqotama jawaabta isagoo badax ka baraxtiraya qalbiga ka baraxtiraya waxaa ku baxay kaafirka iyo munaafiqiin ma helaan shafaacada nabiga sala allahu calayh wasalam ma helaan marka shafaacada nabiga qofka doonaaya qofka doonaya waa inuu ku dadaalo tawxiidka tawxiidka waa inuu ku dadaalo oo uu aad ugu dadaalo inaan tawxiidkiisa shaki shaki uusan shaki iyo shirki iyo nifaaq uusan dhex gelin ee uu noqdo tawxiid yaqiin khaalis ah shirki iyo nifaaq ka baraxla waa inuu noqda wuxuu yidhi ibn abi jamre waxaa laga qaadan xadiidkaas oo uu daliil u yahay arrimaha aakhira caqli iyo qiyaas laguma ogaado shafaacada nabiga sida lagu helo caqli laguma ogaado qiyaas laguma ogaado waxaa lagu ogaa karaa waa nabiga sal اlahu alيه waslm xadiiskiisa iyo qur'aanka oo kitaabka alle ah caqli laguma ogaado saasa abu hurayra u weydiiyey haddii caqli lagu ogaa karo ma uusan weydiiyen marka caqli laguma ogaado nabiga noo sheegay qofkii shafaacada nabiga raje ka qabaa tawxiidkiisa ha ku dadaalo shirkigana ha ka barax beelo xadiiskan ibnu abi jamra wuxuu yidhi sidaa markuu sharxayey wuxuu yidhi waa wejka soddon iyo labaad masale muhiimuu keena wuxuu yidhi fiihi xadiidka daliilu daliilaa ku sugan muxuu daliil u yahay calىa ana man ictaqada aliimaana qofka iimaanka qalbiga ka caqiideeyey nabiga xaqnimadiisa sala اlahu alay slam ilaahay xaqnimadiisa qalbiga qofka ka go-aansadoo ka caqiideeya duuna nuطqi bihi oo aan ku dhawaaqin laa yascadu bikulli daanin ma ahan imaan hadduu awoodo waa ka reeba qofkaan awoodin gadaal uga had qofkaan awoodina carabku ka go-an yahay maala amaan hadli karin hadalku ka xihan yahay qalbigana ka yaqiiniya waa qof kale laakiin qofka awooda carab kale hadli kara qalbiga ka yaqiiniya imaanka carabka aan uga dhawaaqin ma liibaanayo waa kasaar iimaankiisu ansixmayo soo ma jeedin shafaacada nabiguna gaari maydo saasaa laga qaadanaya taas maxay kutusaydaa masalada ashaacirada caqiidadoodu faasida inay tahay ashaacirada caqiidadoodu waxay ku dhisan tahay qofka weligiis hadduusan tawxiid ku dhawaaqin qalbiga uu ka rumeeyo uu ka go-aansado asagoon cilad qabin iimaankaasu muuminu waa anfacaya ilahay agtiisa muuminu ka jawhara tawxiid bal akriya sawiradaasi ibraahim bayturi markuu sharxayo tuxfatulmuriidka muxuu leey waxaan qabnaa u leey oo ah qofka qalbiga ka rumeeya aana ku dhawaaqin cudurdaar ma ahan cillad inuu qabo waa dhawaaqi karaa wuusan dhawaaqay waa muumin uu leeyah ilahay agtiisa laakiin adduunka wuxuu leey muumin annagu ma dhihi karno illa uma jeedni idan marka dhawaaqaanu adduunka in qofka muuminnimo loo oqoonsado ayuu tanaya laakiin aakiro miya qalbiga keliya ku filan ka war nabiguna muxuu leeyahay sala allahu calay wasalam yaa shafacada nabiga hela qofka dhawaaqa qalbigiina uu la jiro oo khaalis wayna labada la isku daraa haddaadan dhawaaqin maku anfacayo nin ka la yidha abu daalib muuminu noqola day anfacayo abu daalib nabiga adeerkiis waa ogaa nabi inu xaqi diintu xaqta waa u ogaa waaba ku dhaartayba walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani lbariyati diina ilahay baan ku dhaaranaya waan ogahay diinta maxamed inay inta diina uqayb badanta waa yaqiinsana laakiin afka waa diida in uga dhawaado nabiguna wuxuu noo sheegay sal اlahu alيه wasalam naar inuu ku jiro waa adeerkiis abudaalib oo nabiga difaaci jiray soo ma jeed afka uga dhawaaqi diid hadduu afka uga dhawaaqo qalbiga uusan ka yaqiinsanna waa munaafiq ma anfacayda shafaacada waa cabdullahi ibn ubay oo kale muumin maxay tahay inuu labada isku daro afkana uga dhawaaqo qalbigana uu ka khaliso oo ka darax tiro qofkaas bisa anfaay qofkaas bisa anfacay xadiidkan wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar xashadana waynu kugu yaallaa waxaa laga qaadanaa oo laga faa'iidaysanaa fadliga abu hurayra abu hurayre fadligiisa nabiga salى اllahu alيه wasalam ku yidhi waa u malaynaya inaan lagaaga soo hormaray waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dadaalka lagu dadaalo xadiidka iyo cilmiga fadliga uu leeyay haylay sababta uu qayrkaas ugu maleeyey nabiga sala allahu alay slam abu hurayra waxay noqotay dadaalka uu xadiidka ku dadaali jiray xadiidka nabiga dadaalka uu ku dadaali jiray saasaa nabigu qayrkaas ugu maleeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh rawa albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu ka wariyey can cabdilaahi bni camr bn can cabdilaahi bni camr bni اlcaas can cabdilaahi bni camr bni اlcaas radia allahu canhuma alcaas oo ya-da laga gooyo iyo in ya-da la sugo labaduba bannaan in la sugaana fara badanba oo caasi loo qoro ayadaaba fara badanba qaala wuxuu yihi cabdilaahi bni camr bni اlcaas radia allaahu canhumaa asaga iyo aabbiiso ilaa raaddaa ka noqdeen samictu rasuulallah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay ina allaha allah laa yaqbidu alcilma cilmiga qaada maho qiblooma intizaacan siibitaan siibitaankaasoo yantasicuhu uu ka siibayo min alcibaadi addoommada walaakin yaqbidu alcilma cilmiga ilaah waa qaadaa biqabdi alculamaa culimmada la qaadidooda la qiblooshadooda xataa idaa lam yubqi caaliman markaan ilaahay hal caalim adduunka ku reebin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan madax madaxdoo juhaalan jaahiliin ah fasu'iluu waa la weydiinaa madaxdaas masaa'ilka diineed fa aftoo way jawaabayaan bikayri cilmin oqon la'aan fadalluu markaasay iyagu lumayaan wa adalluuna dadkana markaasay luminayaan can cabdilaahi bni camr bni اlcaas radia allahu canhuma qaal cabdullahi bni camr bni caas wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu calayh wasalam rasuulka allah maqlay yaquulu xaale uu leeyahay ina allaha allah laa yaqbid اlcilma cilmiga qiblo maho qaadi maa intizaacan siibid yantazixu uu ka siibaa min alcibaada adoomada cilmiga waa la qaada laakiin qaabka ilaahay u qaadaya ma ahan in dadkii caalimiintayo jooga qulubtooda ilaahay ka siibayo saas ma aha saas ma aha laakiin qaabka ilaah u qaadayo waa sidee qaabka uu u qaadayaa waxay tahay walaakin yaqbidu اlcilma ilaa cilmiga wuxuu ku qibloonaya ku qaadayaa biqabdi اculamaa culummadu qaadanaya ma ahana yidhahdeen culummadu culummadaa la qaadaya macnaheeda loolama jeedo ayadoo waktiga ay dhimo lahayn laga ilaahay dedejina hore ka maaha ee waxaa loola jeedaa cilmigu wuxuu ku baaqi noqdaa caalimaa jooga intuusan dhiman in cilmiga laga qaado oo caalim kale soo haro isagoo nool ee uu dhinto iyadoo bedel loo hayo saasuu diintu ku baaqi noqota nabigeenna sunan sal اlahu alيه wasalam markii ilaah oobsanayey cilmigii ilaah u soo dhibay dhammaan muslimiinta haye hal xaraf ma lugo oo diintii ka mida muslimiinta ka dhaxleen saxaabada ka dhaxleen saxaabadana ma aysan dhammaan ayagoon taabiciyaalka ku wareejin saasaa diintu nagu soo gaara marka cilmiga la qibloonayo caalimiinta mid walba waqtiga ilah ugu talagalo ku dhimanaa asagoon caalim kala teegin oon laga baran khalaas saas cilmigu ku baaba saasa cilmigu ku baaba'aya qaabkaasaa loo qaaday xataa idan marka taas maxay ku tusaydaa waxa weeyaan inay arrin khatara tahay haddii culummadu dhimato ayadoon ardadu cilmigii ka qaadin waa musiibo waa musiibo taasaana nabigu ka digaya sala allahu alay slam saas daraaddeed le xaafidku xadiiska waxaa ku sugan in aad la iskugu booriyo cilmiga in la xifdiyo ah, in aad la iskugu booriyo cilmiga in la xifdiyo haddii kale musiiba dhacay xataa idaa lam yubqi markaan ilaahay reebin caalima hal caalim markuusan alla reebin itakada naasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan oo hamsada la godo wuxuu leeyahay xaafidku waxaa kaloo loo dabdiyay riwaayadda abidar ruasaa la kordhigo ruasaa marka ru'uus la yidhaha waa jamcu ra'sin ru'asaaa marka la yidhaha waa jamcu ra'iisin ah, jamcu ra'iisin waa ru'uusan madax madaxdoo juhaalan jaahili madaxaa loola jeedaa madax diinadu ah, waa mufti waa qaadi waa sheekh dadka wax u akrinaya madaxdu waa kuwa muftiyaa la samaynaa masaa'ilka ka jawaabo jaahil qaadiyaa la samaynaa dadka kala xukmiyo jaahil shiik la duruusiyan akraahu jaahil madax diineed wax laga hadlayo waa madax diineed xaa marka hadday jaahil yihiin maxaa ka imaanaya nabigu wuxuu yihi salى الlahu alay waslam fasu'il waa la weydiinay warna kala xukm shiik masle heble ii shee shiik bal kitaabkan io akri waana jaahil dhihi maayo ma garanayo ee wuxuu leeyahay laqad saqadta calى alkhabiir walle qofka ehelka u ahaayo u timid waa anigee soo dhowow waa saas masaladaas taasuna waa saas taasuna waa saas xishoon ma ilaahay ka baqin ma soo ma jeedin waa sheega fasu'iluu waa la weydiinaa faabtoo waa jawaabayaan bikayri cilmin oqon la'aan waa dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn cala aliطlaaq ah, dembi ka weyn ma jiro ah, qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxish maa dahara minha wamaa badan wاlإثma wاlbagya bغayri الxaq وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana maxaa alla xarimay وan taquluu calى اllahi ma la taclamuun walaa taquluu lima taصif alsinatkum اlkdib hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkdib in aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuun ma liibaana dadka ilahay ku been abuurtaa oo masaa'ilka diiniga haysan oqon ka hadlaan ma liibaanaan waa qasaara marka faaftow way jawaabayaan bikayri cilmin fadalluu ayagoo waa baadiye wey ilaa cilmi la'aanay jawaabeen ilaahayay ku been abuurteen wa adalu dadkana waa baadiyeena ilaa dadkii jahligaasay ku raacayaan musiibo saas darteedu yidhi xaafidku waxaa laga qaadanaa xadiidkan oo xadiidkan ku sugan oo laga faa'iidaysanayaa wataxdiir min tar'iisi اljahala in ra'iis laga dhigo dadka jahalada oo waxa mufti laga dhigo oo qaadi laga dhigo oo shiikh laga dhigo musiibada ay u leedahay ummadda waxaa kaloo xadiidka ku sugan wa ana alfatwa hiya riyaasatu ai xaqiiqiya madaxnimada xaqiiqadaa waa qofka masaa'ilka dadka uga jawaaba kaasaa haysta madaxnimada xaqiiqada oo runta xaal xadiisku madaxnimadu sheegaa middaas ah? ah, qofka diinka dadka uga jawaaba madaxnimada xaqiiqada maaha wax banu aadamku sii karaan mana aha waxay kaa qaadan karaan waa wax rabbi baxsho waa wax rabbi baxay madaxnimada xaqiiqada saasa nabigu taasuu ku sheegay waxaa kaloo laga qaadanaa wadamu man yuqdimu calayha biqayri cilm in dadka masaa'ilka looga jawaabo iyadoon oqon loolahayn xumaanta ay leedahay iyo dhaleecaynta sharcigu dhaleeceeyey musiibo wey masaa'ilka in lagu dhiirrabo ayadoon ehel loo ahayn marka maxaan ogaanay ummadda dalaalka iyo baadidu goormay u imaanayaan marka cilmiga cilmiga harciga cilmu kitaab wasunna marka la waayo ummadda iyo dalaalka derbiga udhaxeeya waa ilmiga waa cilmiga harciga cilmukitaab wasunna cilmigaas intuu yaallo ummadda dalaalkii derbiga uga dhexeeya maalinka la waayo kitaabka al sunada dad oqoon aan u leh marka la waayo ummadda waa baadiyoy laakiin waxaa isweydiin leh midkaan asagu diinka ka been sheegay dembigiis waa cadli laakiin caamada masaakiinta ma ku dambaabayan oo inta jahliga loogu jawaabo iska raaca waxaa la yidhi qof walba ijtihaadaa waajib ku ah caamada laftirkooda ijtihaadaa waajib ku ah oo ijtihaadka ku waajibkaa muxuu yahy culummadana ijtihaadaa ku waajiba culummada waajib waxaa ku ah masaladay sheegayaan kitaabka sunnada inay waafajiyaan caamadan maxaa waajib ku ah inay wax weydiiyaan qof aqoon iyo alla kacabsi ay ku malaynayaan haddii marka qofka caamiga uu waajibkiisu guto oo qof oqoon iyo alla kacabsi uu ku malaynayo uu wax weydiiyo oo uu kaasu jahli ugu jawaabo dembiga kii jawaabaya iskale caamiguna waxba kuma leh caamiguna wax dembiya kuma leh sidaasna waxaa tusaya nabigeenna suuban salى اllahu calayh wasalam xadiidka uu yidhi man uftiya bikayri cilmin kaana ismuhu calaa man aftaax man uftiya bikayri cilmi qofka loo jawaabo cilmi la'aan oo jahli loogu jawaabo kaana ismuhu calaa man aftaa dembigiis wuxuu dusha ka saaraya kan u jawaabay isagu dembi maa laakiin shardi waxaa ah inuu marka hore ku dadaalo oo sira qor oqoon badan leh alla kacabsina leh qofkaas wax weydiin hadduu dadaalkii ka tago caamigi caamigi yaa dadaalkii ka tegey qof jaahila amase oqoon aan u lahayn uu diintii weydiiyey si qaldana loogu jawaabay dembigu wax ku leey waana agaru naas maanta meesha ugu fidmaysan shiiqo masaladaasaan culummo weydiiyo saas yidhahdeen xaa ka jira war waxaas culumma kuuma sheegin yaa kuu sheegay ha yar aan bee baqaalka iskala xanaanaan weydiiye hadda waa saasad wax wuxuu ku hadla aad ogta inaan culum maba sheegin waxaa laakiin aad muhiim u ah macalimiintuna rabbi ka baqe masaa'ilkay yaqaaniin ha jawaabin masaa'ilkaysan oqoonin ya jawaabi qaraa'ibta layaab kale oo soo baxa waxaa ka mid a ah, macallin aan weydiiyey saas u yidhi waana gobolka ah, macallin aan weydiiyey saas u yidhi waxyaala aad is leedahay war muusan ilahay rumaysana macallinkaas macallinaan gabadhan furayo macallinaan weydiiyey markaasuu yidhi yaa idinla joogo labadiina labadina kaliyana dhib male hayso hata meel ay ku taalo male diinka ilaah markaas wuxuu yihi maalin kale aan furayn markaasaan macalinka u tageyn markaasaan hee macalin mar kalaan furo markaasuu is yidhi maxaa u furtay markaasaan idhi waa xanaaqsan markaas dhib male wad kafiir oo ma ninaan xanaaqsanayn xaaskiisa iska fura dhammaan nimanka xaasaska fura way xanaaqsan yihiin kafiir duusa ninku waalnayn oo mih leeyahay yakunu min xasana soo furan hadda hadda waaa muddo ayaanan laga joogaay wuxuu saddex gooru sheegay oo intaas dalqabood markiiba ku furayo o le iska wado marka qofka ilaahay inuu ka baqan masaladu yaqaan uu ummadda u sheego tuusan oqoonna uu yidhaha ma aqaan iga leey tuusan naarkaas dadkuna rabbi inay ka baqaan oo masaa'ilka ay weydiiyaan dadka ehelka u ah dadka ay og yihiin oo masaailka la weydiiyo ka jawaaba bis ay weydiiya aysan qof kala weydiin hadduu qof kala weydiiyo oo qofkaasu been u sheego dembiga asaga wax kule maahan kii kali inuu dambaabo laakiin markuu isagu dadaalus yihahdo qofkaasaa diinka la weydii jir aqoon asaga u leh allana qof ka baqayo weli inuu yahay sharci hadduu aqoon kasanayuusan alla ka baqayo waxba lama weydiin karo xale waa qaaci waa inuu aqoon iyo ammaano leey hadduu labadaas qofku ku malaynayo weydiiyo oo qalad loo jawaabo man uftiya bikayri cilmin kaana ismuhu calaa man afta xadiiska abu dawuud ah, dembiga waxaa dusha saaraa marka kii jawaabo xalcaami intaas ka badan ma awood qof diinta la weydiinay oo markuu arki jiray la weydii jiru weydii intaas ka badan ma awood ah, qofkana xumaan kuma yaqaan ah, kii geela xalaalayn jiray boonida ma miduu asaguma ogya geela boonida xalaaleey hadduu weydiiyo kaas isaga ka mas-uul marka waa in qofku rabbi ka boqo aad isku ilaaliyo rawa الbukhaariyu imaam الbukhaari wuxuu ka wariyay can caaisha zawji الnabiy caaisha oo axaadki nabiga salى الlahu عalayه wasalam waradia الlahu canhaa kaanad caaisha waxay ahayd laa tasmacu midaan maqlin shay-an shay shaygoo laa tacrifu aysan garayn ilaa raajacad waa ku laaba jirtay fiihi shaygaas annabiya nabigay kula laaba jirtay hayga nabigay kula laaba jirtay xataa tacrifw ilaa ay hayga garato sal اlahu alay iiriya tan masle muhiim ah waxay ku tusaydaa ammaan caaisho caaisho wanaaggeed ku dadaali jirtay inay fahanto macaanida xadiidka xadiidka wixii adkaana maahan axaadiista kale lafdigooda laguma tacabudo waxaa la raba in lagu axaadiista loo barana waa in macaanidooda si xaqiiqa loo bartaa xadiis walba macnihiisa faaidadiis waa saas marka xadiis kastoo soo mara oo macnihiisu ka ishkaal galo nabiga ula laaba jirtay sal اlahu ala sl kadi jirta aa loola jeeda iisha iifas sidaasaa laga rabaa dadka muslimiin ummahaatu sitan hal sano ku dhameeyey laba sano ku dhameeyey oo aadan fahmaynin maxaad faaiiday maxaad faa'iiday waxaa la rabaa in aad wax faa'iido xadiis walba macnihiisa ina farta bal xadiiskana lafdi kastoo ka mida ah inaad fahamto inaad ku darto sidaasaa lagu ammaana caaisha soo ma jeeda waa wanaag waxaa kaleeto xadiiska ku sugan nabiga sabarkiisi dulqaadkiisa masaa'ilka diiniga marka loola soo laabto oo la yidhaha rasuulka alla xadiiska macnihiisa ii sharax kama caroo jirin raalliyu ku ahaa waana u sharxisa taas culammada laga helo sabarka iyo dulqaadka xadiiska macnihiis uu yahay marka la yidhaah inuu sharxo usan dhigo kuwa ka hordhiga inuusan ee u sharxo kaanu waxay ahayd laa tasmacu midaan maqlin shaycan maxaa loola jeedaa shay-an majhuulan mawsuufan bisifatin laa tacrifuhu shay ay ka jaahil tahay oo ku tilmaaman tilmaan aysan oqoon ma maqli jirin shaygaasoo laa tacriifaysan garayn ilaa raajacat fii shayga waa ugu laaba jirtay annabiya sala allahu alay slam nabigay kula laaba jirtay xataa tacriifa ilaa ay garado sifadaasa laga rabaa dadka waana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man xuusiba qofkii la xisaabo aakiro cudiba waa la cadaaba qof alla qofkii la xisaabo waa la cadaaba aakiro nabigaa yidhi sala allahu alay slam markay maqashay xadiiskan macnihiisa waa garan wey way og tahay inuusan waxaw xadiisku qaldanayn laakiin macnihiisu ka qarsooyi sababtoo ah aayad qur-aanay xifdisan ahlu jannihiioo laleeyahay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiir ah, dadka midigta qofka laga siiyo kitaabkiisa waxaa la xisaabinaya xisaab fudud way garatay marka aayadda iyo xadiiskiisa iska hor imaanayn laakiin ayada ay ka qarsoonta nabigay kula laabatay sala اlahu alay qaalad caysa waxay tihi markii nebigu yidhi man xuusiba qofkii la xisaabo aakhiro sidiisaba cudiba waa la cadaaba qaala waxay tihi cayشha radia allahu canha faqultu waxaan idhi awalaysa yaquul llah awalaysa shanigu miyuusan ahayn yaquul llahu tacaala alla inuu leeyahay fasawfa mar dambaa yuxaasabu la xisaabinaa qofkii midig laga siiyo kitaabkiisa xisaaban xisaabkoo yasiira mana dad ahlu jannahu la cadaabay qaalad cayشha waxay tihi faqaala nebigu wuxuu yidhi inamaa wax kale maahan ذلika ذaaliki midkaas aad sheegaysa xisaabka aad akriday alcardu waa bandhig maahan xisaab adag bandhigga waxaa loola jeedaa nabigaa caddeeyey salى الlahu عalيه wasalam ilaahay baa addoonkan asturay markaasuu leeyahy addoon dembigan ma samayda waa sameeyey rabbiyo kanna waa sameeyey kanna markuu is yidhaa waaba halaagsamaa kuu dhammaatay oo dhammaan wuxuu sameeyey la qirsiiyo Ah, rabbi leeyahay adduunkana dadku saas kuma oqon ninkii ah, qaaliga ahaa wanaagga badnaay kuu haysteen intaanu dambi inaad leedahay kuma oqon anaa ku asturay haddana anaa ku asturay jannada ed er. markaasay addoommadu leeyihiin nasiib badana addoonkaas bal fiiriya hal dambi laguma soo qaba laguma eeday ila ilaaha qariyey ah, ilaahay baa asturay ilaahuna astur ilaahuna astur soo ma jeedin cardiya la yidhaha marka xisaaban yasiiran waa saas macnaheedu dadka oo waxa way midigta laga sina kitaabkooda xisaabkooda waa bandhig kana samaydaha kana ma samaydaha kana ma samaydaha saas wey marka marka la xisaabinayo alla asuraya khalaas adduunkan alla asuray jannada loo diraya markaasay leeyihin addoonkaas hal dambi ma geli dadku ila ilaaha asuray nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam inamaa wax kalema daaliki midkaas aad sheegayda caaisho alcardu waa bandhig walaakin man nuuqisha qofka la niqaasho oo xisaabka lagu niqaasho dembigaad ma samid maxaad u samayday ma niqaash maxaad u samayday khalaas waa u dhammaatay qofkaas ma badbaadayo qofkaas ah, macnaa waa qofaan la asturin sooma jeedi ah, maxaan kugu xambaaray ibnu walaakin man nuuqisha alxisaab xisaabka qofka lagu niqaashaa yahliguu halaagsamaya ma badbaadayo qofkaas waa qofka halaagsamaya marka dadkana xisaabkooda waa kala duwanye qaar mada la xisaaba qabuuraha laga soo bixina jannada loo dhiga xisaab la'aanay jannada gelaya qaar kamidana waa cardi waa bandhigan qaarna waa kuwan la niqaashay marka xisaabta dadku waa kala duwan yihin xadiidkan axkaam badan ayaa laga qaadana waxaa ka mid ah xirsiga iyo dadaalka caaisho macaanida xadiidka ay ku dadaali jirtay waxaa ka mid ah nabiga sal اlahu calيه wasalam masaa'ilka loola soo laabto inuusan ka caroo jirin waxaa ka mid ah jawaasulmunaadara masaa'ilka in laga munaadarooda inay bannaanta masaladan sidaan waata la yidhi sidaana ka waran laga munaadabado waa wax cilmigu ku soo baxo waxaa ka mid ah muqaabalatu sunati bilkitaab aayadda iyo xadiiska in lagardi oo la yidha aayaddan sidaa le xadiiskuna sidaan leeyahy maxaa lagu jamcina maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qur'aanka adilada caamkaa ah in sunada nabiga lagu khasiso waa kana nabigu waa khasisay sala اlahu alay wasalam xadiiskuu ku khasisay aayaddu waa khasisay waxaa ka mid ah inay dadku xisaabka ku kala tegsan yihiin oo dadka isku si aan loo xisaabinayn waxaa ka mid ah su-aasha saxaabada loo diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa su-aasha loo diiday nuucan mahay xadiiska macnihiis ii sharax iyo aayadda macnaheeda ii sharax mahay su-aasha loo diiday ma aysan ahayn rawa الbخaariي imaam الbخaarي wuxuu ka wariyey can abi muسى alأشcري وcabdاللahi بن qays cabdاللahi بن qays radي الlahu عanه qaala wuxuu uhi jaa rajulu nina u yimid ilى النabiyi salى الlahu عalيه wasaلم faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayo malqitaalu dagaal muxuu yahay malqitaalu maa صifaة الqitaali dagaalka tilmaantiisu maxay tahay fii sabiil الlahi jihaadka lagu dagaalamo faina axadana qof naga mid ah yuqaatilu waa dagaalamaa hadaban cara uu gaalada u caraysan yahay wa yuqaatilu mid kale waa dagaalama xamiyatan ficilo iyo anafo iyo qaadawaag uu gaalada dulligooda qaada waayey farafaca nabigu koru ugu qaaday ilayhi ninkii ra'sahu madaxiisa waa fiidiyey qaala abu muusa alashcariya wuxuu yidhi wamaa rafac nabigu kor uguma qaadin ilayhi ninka ra'sahu madaxiisa ilaa annahu ninku kaana wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan faqaala nabigu wuxuu yidhi man qaatala qofka dagaalama oo gaalan la dagaalama litakuuna kelimatullah kelimadda alle inay noqoto darteedna ula dagaalama hiyal celya midda sarraynta badan fa huwa dagaalkaas fii sabiili اllaahi caza wajal jidka alle kaa sax can abi muسى aلأشعري radي الlahu canهu abi muسى waa cabdاللahi بن qays aلأشعري radي الlahu canه qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu ninaa u yimid ilى النabiyi salى الlahu عalيه wasaلم faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow rasuulka ilaahayow mal qitaalu mudaafkiyaa la xadfay maa صifaة اlqitaali wey dagaalka tilmaantiisu maxay tahay ii tilmaan dagaalka dagaalka tilmaantiisu maxay tahay fii sabiil lah jihaad lagu dagaalamo ajar aad u weyn iyo fadiilooyin waaweyn aa lagu sheegay jihaad fii sabiil lah jihaadka marka ajarkaas lagu helayo intiman wey ah. taas marka maxay kutusaydaa oo laga qaadanaa cilmiga iyo camalka waxaa horeeya cilmi ah. intaadan camalka samayn waa inaad marka koobaad cilmi u yeelataa qaabka loo sameeyo oo lagu helayo ajarka markaas aad samaydo haddaadan saas yeelin oo aad waxa weyn adoon shaygii cilmi ulahayn aad samaydo waxaa imaanayda waad dadaashay inaad haddana aadan waxba helin marka saxaabigan fiiri wuxuu leeyaha rasuulka ilaahayo ii sheeg jihaadka dagaalka ajarka lagu helayo midka u yahay wuxuu leeyahy ibnu abi jamre fiihi daliilu calaa jawaasi xadfi alaa xadfi sifati waiqaamati mawsuufi muqaama taas waa sheegay wuxuu yihi fiihi daliilu calaa ana min asunati taqdiim taqdiima alcilmi cala alcamal xadiiskaana laga qaadanaa inay sunnadu tahay cilmiga iyo camalka in cilmiga la hormariyo shaygan garo sifadiisii qaabkiisa garo kadibna ku dhaqan saasaa qayrka lagu helaa inta wax iska jajabido kadib cilmigan barana laguma helo qayrka tanaa horayda saasaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya marka malqitaalu maa sifatu lkitaalw jihaad fii sabiila sifadiisa ii sheeg midka ajarka lagu helaayo fii sabiila jidka alle lagu dagaalamo markaasuu sheegay cilooyinka uu arkay taasuna waa muhiim qofku cilalka uu arko inuu sheego si loo kala shaandheeyo oo midkan wax lagu helaa iyo midkan wax lagu helay waxa weya loo kala saaro wuxuu yidhi saxaabigii faina axadana qof naga mid ah yuqaatilu gaaladu la dagaalamaa qadalan caro ciil kali ah inuu u qabo u dila gaalada mana banaana in loo dila maxna laguma helo in ciin loo dilo o wayuqaatilu mid kale waa dagaalame xamiyatan qiiro waxaan lama qaadan karo iyo dulligaan aan iska rabno heerigu le heerigaan iska rabno qiiro u dagaalama xabad laguma helo waa kasaaro oo tacaba'ay marka bal midka wax lagu helaya ii sheeg ninku waa taaganya nabigu noo fadhiya sala اla alay slm farafaca nabigu madaxuu kor ugu qaado farafaca kor ugu qaado ilaahi ninkii ra'sahu madaxiisa sababtuu kor ugu qaada ay tahay abu muusa ashcariyaa noo sheega qaal abu muusa wuxuu yidhi wamaa rafaca kor uguma qaadin ilayhi ninka ra'sahu ilaa annahu ninkaa kaana ha qaa'ima mid taagan taasna waxay culamadu waxaa laga qaadanaa qofka dhan marka takabur iyo islaweynu ku jirin ee xaaladdu keento waxaa dhici karta meelaad fadhiisato inaad weydo adoo taagan in masalada culammada la weydii karo inay bannaanta calamaduguma dhigo idabdanantee fadhiiso waa u sheeg marka haddaan takabur isla weyni meesha ku jirin ee xaaladdaa keentay qofkii xaaladdaa ku keentay isagoo taagan ayuu masalada weydiina waana looga jawaaba waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaa shiiqa jawaabaya qofkuu jawaaba inuu fiiriyo nabigu waa fiiriye adoo kasii jeedaamdhi saas wa amadhi inuu nabigu waa fiiriyey salى الlahu عalayه wasalam taas ayaa xadiiska laga qaadana faqaala nabigu wuxuu yidhi marka man qaatala qof alla qofkii dagaalamaa litakuuna kelimat الlah kelimada alle waa tawxiidka laa ilaha ila اlah mxamadu rasuul الlah waa tawxiidka kelimada alle inay noqoto darteed qofka u dagaalamay hiyo celiya midda sarayda in tawxiidku sare maro shirkigu baaba'o diinka alle uu sareeyo qofka u dagaalamaa fa huwa qitaalkaas aa fii sabiil lah jihaad caza wajal waa iklaaq xadiidku daliil uu shaahid u yahay inama alcamalu bniyaat camal wuxuu ku ansaxaa niy iiriya laakiin halkaas shardi haddii camal kuma ansaxo shardigii labaadna waa mutaabaco oo cidda aad la dagaalamaydaana waa inay tahay ciddii alla amray in lala dagaalamo waa shardi ah. ee hadda qofkiioo toosan qof muslima oo meeshan jooga oon ilaahay dhigiisa kaa xarin haddaad disho oo aad tidhahdo diinka alla ku kor noqdo diinku hortaagan yahay ajarkii lagu heli maayo waxaa raba labadii shard ilaa camal kasta labada shardile sooma almutaabacatu wاlkhlaas ciddaad la dagaalamaydaa waa inay noqoto ciddii alla amray in lala dagaalamo waa shardi ujeeddadaad ula dagaalamaydaa kursi gaar waa inaysan ahayn cil waa inaysan ahayn qiiro iyo xabaasad waa inaysan ahayn ilaahay diladiisa inaad raadayna diinka alle korhano ilaahayna saasa alle ha kaaga no saiinka korno labadii shardi waa in la helo labadii shardi waa in la hela marka fadaaisha waxyaalaha ugu waaweyn oo lagu helo ayay ka mid tahay ay ka mid tahay ikhlaas ikhlaas kitaab lwudu hada maxalu wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllah وsلم وbaaraka calى nabiyina mxamed